alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin sala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama wabacd fi darsi almaadi kalima aldaahir anana ma sharaxnaahu wahiya qowluhu e, qowluhu maa lii unaazacu lqur'aan maa sharaxnaa maa macna almunaazaca hal axad yatadakar macna almunaazaca alxadiid yaquul faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam inii aquulu maa lii unaasacu lqur'aan yaquuluun almunaasaca hiya almujaadaba wamacnaahu ana annaasa yatanaasacuuna maci wayatajaadabuuna maci fii qiraa'ati alqur'aan walaa yatrukuuna alqiraa'ata lii fayastamicuuna ma aqra' فإنما يقرؤون معي هذا معنى المجاذبة في الحديث طيب الدرس اليوم يقول المؤلف رحمه الله ما جاء في التأمين خلف الإمام هذا الباب يذكر فيه المؤلف رحمه الله الأحاديث التي وردت في تأمين الإمام والمأموم عقب قراءة الفاتحة وبه قال الإمام مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المصيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه qala bnu shihaab wa kana rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam yaquul amin hada alxadiid rawahu alimaam malik can ibni shihaab aلzuhri can saciid bn musayib wacan abi salama idan ibnu shihaab yarwi hada alxadiida can shaykhayhi saciid ibn musayib ibn xasmin wacan abi salamata min cabdiraxmaan ibni cawn wahuwa yarwi hada alxadiida can haadayni shaykhayn هذين الشيخين أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا إذا أمن الإمام وقال بعد فراغ قراءة الفاتحة آمين فأمنوا أيضا أنتم ففيه أن الإمام والمأموم يؤمن كل واحد منهما ومعنى التأمين qaaluu inahaa kalima cibraaniya haakada yaquuluuna oo macnaaha istajib allaahuma istajib lanaa ducaa'ana faina kula waaxidin cindamaa yaqra'u alfaatixa wayaquul ihdina asiraada almustaqiim siraada aladiina anamta calayhim غayr almaqduubi calayhim wala addaaliin fainahu yas'alu rabbahu an yahdiyahu ila hada asiraad almustaqiim سلكه من أنعم الله عليه من الملا... من النبيين والصديقين والشهداء فبعد هذا الدعاء يؤمن كل واحد منهما يعني من الإمام والمأموم ويسأل ربه أن يستجيب له هذا الدعاء طيب الإمام يؤمن والمأموم أيضا يؤمن وقد هذا قول الجماهير من أهل العلم أن كلا من الإمام والمأموم يؤمن ويقول آمين يقول أبو عمر بن عبد البر ويستحسن أن تكون التأمينان معا يقول الإمام والمأموم مع بعض كل واحد منهما بلا تقدم ولا تأخر آمين hada qwl aljamaahiir min ahli اlcilmi wkhalafa alkuufiyuuna wbacd اlmadaniyiina faqaluu laa yjharu biha alimaam wala اlma'muum wainama yusiru kulu waaxidi minhuma hada ta'miin wahuwa qowl ضaciif wصaxiix ana alimaama yuؤminu kulu waaxidi minhuma wyjhar ayb ha huna yaquul fainahu man waafaqa ta'miinuhu ta'miin almalaa'ikati ma macna almuwaafaqa faina fi hada alxadiidi ana man waafaqa ta'miinuhu ta'miin almalaa'ikati faina allaha subxaanahu watacaala yagfiru lahu ma taqadama min danbi qaaluu hada hadihi almuwaafaqa fusirat calaa akara min macnin min macnan waaqrabu almacaani an yuwaafiqa zamanu ta'miini alma'muumi zamana ta'miini الmalaa'ikaةi fi الsamاء faإna almalaa'ikaةa fi الsamaaءi yuؤminuuna لتأmiini الإimaam faإida waafaqa تأmiinu man fi الأrضi تأmiina man fi الsamaaءi min الmalaa'ikaةi faإna اllaha subxaanaه وataعaalى yغfir lhada الmuwaafiq وفي هذا الحديث أن هذا التأمين سبب لغفران الذنوب وفيه أن الأعمال الصالحة تكفر بها الذنوب ولكن هذه الذنوب التي تكفرها الأعمال الصالحة ومنها التأمين إنما هي الصغائر لأن القاعدة المضطردة عند أهل السنة والجماعة ana alkabaa'ira laa tugfar ila bitawbati nasuur fahadihi alaxaadiis alatii fiiha ana man facala kada wakada gufira lahu ma taqadama min danbihi inama tacni الصagaa'ir waama alkabaa'ira falaa budda fiiha min tawba qala ibnu shihaab wakana rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam yaqulu aamiin wbihi qaala imaamu malik can sumayin mawla abi bakr bni cabdiraxmaan can abi saalixin asamaan can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama qaal ida qaala alimaamu siraada aladiina ancamta calayhim gayr almaqduubi calayhim wala adaalliin faquuluu aamiin fainahu man waafaqa qowluhu qowla almalaa'ikati gufira lahu ma taqadama min danbih hada alxadiid rawahu alimaam malik can shaykhihi sumay walacalahu sabaqa tarjamatuhu hal mara bina hada sumay yubxaث can abi saalixin asamaan wasmuhu cabdullaahi bnu dakwaan dakwaan asamaan can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alيyه wasalam qaala ida qaala alimaamu hadihi alfaatixa faquluu aamiin إida qara'a alimaamu hadihi alaayaat min aakhiri alfaatixa faquluu aamiin idan haa huna muqaarana فإن الإمام إذا ختم الفاتحة فإنه يؤمن والحديث يقول إذا قرأ الإمام هذه الآيات فقولوا آمين فإذا تأمين الإمام موافق ومقارن لتأمين المأموم فإنه لا ينبغي أن يتخلف تأمين المأمومين عن تأمين الإمام لأنه بعد فراغ الفاتحة yaqulu alimaamu aamiin wa hunaa yaquulu faquluu aydan antum aamiina fayakuunu hunaaka tadaabuqun wa tawaafuqun fii qowli aamiin alimaam alma'muum ayib wa aamiin hadihi hiya siiqa wa bacdu ahli lcilmi yaquul yumkin an laa yutawal aw laa yumad fayuqaal amiin hada aydan waarid wain kaanat luqatan daciifa wa ama aljamcu bayna almaddi waltashdiidi fainahu khata laa yuqaalu aamiin fainahu yatxamalu ilaa macnan aakhar fainahu man waafaqa qowluhu qowla almalaa'ikati gufira lahu ma taqadama min danbih qaala imaamu malik bihada sanad can abi zinaad can alacraji can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama qaal ida qaala axadukum aamiin qaalat ilmalaa'ikatu fi الsamaa'i aamiin fawaafaqat ixdaahuma alأkhraa gufira lahu ma taqadama min danbih ayb hada alxadiid rawahu imaam malik can shaykhihi abi zinaad can alacraj wa huwa cabdiraxmaan هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين قالت الملائكة في السماء آمين إذا قال أحدكم آمين قالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما غفر له ما تقدم من ذنبه وهو بمعنى الحديث السابق طيب وبه قال الإمام مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaal idaa qaala alimaamu samica allahu liman xamidah faquluu allaahuma rabbana laka alxamdu fainahu man waafaqa qowluhu qowla almalaa'ikati gufira lahu ma taqadama min danbih hada macna aakhar fii gufraani dunuub wa huwa ana alimaama idaa qaala samica allahu liman xamidahu fayanbagii an yaquula alma'muumuun maca qowlihim samica allahu liman xamidahu kama sabaqa sharxu dalika allaahuma rabbana laka alxamdu wa fiihi akthar min lafd allahuma rabbana laka alxamdu allahuma rabbana walaka alxamdu rabbana laka alxamdu rabbana walaka alxamdu kula hadihi siyaq waarida fainahu man waafaqa qowluhu qowla almalaa'ikati fi hadihi alkalima wa hiya allahuma rabbana laka alxamdu faida qaala alma'muumu allahuma rabbana laka alxamdu wawaafaqat qowla almalaa'ikati aydan faina hada aydan yataratabu calayhi gufraanu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 yafcal hada alxadiid rawahu imaam malik can muslim bn bn abi maryam qaala imaam abu cumar ابن أبي مريم مدني ثقة روى عنه مالك وابن عيينة وكان رجلا صالحا وكان يهاب أن لا يرفع أن يرفع الأحاديث ولمالك عنه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع ثلاثة أحاديث أحدها لم يختلف الرواة عن مالك في رفعه والاثنان جمهور رواته على توقيفهما يحيى وغيره can caliy bni cabdiraxmaan almucaawiyi wa caliyun hada mansuubun ilaa qabiilah min qabaa'il alansaari qaaluu lahaa mucaawiya faannisbatu ilaa hadihi alqabiilati almucaawiyayu almucaawiyayu haakada annisba alطabiiciya almucaawiyayu alyaau lmaftuuxa hiya alatii fii aakhiri mucaawiyata waalyaau lmushadadatu hiya yaau nisba walaakin cinda ijtimaaci alyaa'aati alkaiira yatakhafafuuna axyaana min hadihi alyaa'aati alkaiirati bixadfi bacdiha faxadafuu alyaaa aluulaa waasbaxat almucaawiyu yaquul hada caliy bnu cabdiraxmaan ra'aanii cabdullaahi bni cumar wa ana acbathu bilxasbaa'i fi salaa yani kaana axyaanan yarfacu alxasa min alardi wa yaduhu laa tamkuhu walaa takunu fi alaadaabi alati shurica fiiha fi salaa bal inahu kaanahu ma balagahu mawdicu lyadi fi ljuluusi fi salaa fakana axyaanan yaakudu alxasa walxasba hiya sigaaru alxasa falama insarafa nahaani lama insarafa cabdullaahi bnu cumara min asalaati nahaani wa qaala laa tacbad fi salaati wasna kama kaana rasuulu llahi sala allahu alay slam yasna faqultu wa kayfa kaana rasuulu llahi yasna idan hada cali bnu cabdiraxmaan lam yakun cindahu hadihi asunna fi salaati fi wadci alyadi cala alfakhiri faqaala cabdullaahi bnu cumar kaana idaa jalasa fi salaati wadaca kafahu lyumna calaa fakidihi lyumna yadacu kafahu lyumna calaa fakidihi lyumna wa qabada asaabicahu kullahaa wa ashaara biusbuucihi alatii tali libhaam yacni asabaaba aw asabaaxa yuqaalu hada wa hada وأشhاaر بأصبعه التي تلي الإبهاam يعني يشير بهذه الأصبع التي يسميها بعض الناس صباحة ويستخدمها الشتاamuun فيقال أيضا الصباaبة من الصب ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى يضع الكف اليسرى على الفخذ اليسرى وقال هكذا كان يفعل إذا هذا الأدب fi salaati wa huwa ana almusaliya laa yacbathu biyadayhi wa inamaa yadacu asaabicahu wa kafahu calaa fakidihi alyumna wa calaa fakidihi alyusra qaaluu ina alusbuc hada fiihi xadiis rawaahu abu daawuud wالnasa'i wاlbazaar abu cawaana wa fiihi ana الnabiya salى اllahu alayhi wasalama kana yushiiru biusbuucihi walaa yuxarikuha yushiir walaa yuxarik hadihi riwaaya والرواية الأخرى أنتم تعرفونها التي فيها أنه كان يحرك فقال بعض أهل العلم إن معنى cadamu ataxriik yani hadihi riwaaya wa riwaayat taxriik riwaayat ukraa wa kiltaahumaa sunna fa axyaanan almusali axyaanan yuxarik usbuucahu hada wa axyaanan laa yuxariku jamca bayna aladila faina alkayfiyaata fi salaati kahiira wa mutanawica faida araada insaan an yuطabiqa sunna fainahu axyaanan yaakudu bihada alxadiis aladi yaquul walaa yuxarikuha وأحيانا يأخذ بالحديث الآخر الذي فيه أنه كان يحرك وبعض أهل العلم يضعف هذا الحديث ويقول حديث عدم التحريك ضعيف والصحيح حديث التحريك ولكن الأولى العمل بهاتين كلتيهما ثم قوله أيضا يعني عندما يشير هل يمدها هكذا مدا هناك رواية يقول رواها الطبراني وفيها أنه وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وقال بأصبعه هكذا ولم يمدها ولم يعطفها ما مدها هكذا وما عقفها هكذا وإنما بين المد والتعطيف التعطيف هو أن يجعل هكذا مقبوضة شبه مقبوضة والمد هو هكذا فيجعل الأصبع على هيئة بين التعطيف والمد ويفعل هكذا وهناك رواية أخرى أيضا تشهد لهذا المعنى رواها النسائي وفيه أن مالك بن نمير الخزاعي يقول أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في الصلاة واضعا ذراعه اليمنى qad xanaahaa shaya qad xanaahaa shay-an hiya tushbih almacna alawal yani laa yamuduha madan inama yaxnii bacda ashay fahadihi riwaaya wain takalama fiiha bacdu ahli اlcilmi wadacafaha lakin tashhadu laha alriwaaya alati aczaaha almualif ila aldabarani fi mucjamihi idan asunatu إلى الطبراني في معجمه إذا السنة في الأصبع هذا أن لا تمد مدا ولا تعقف عقفا وإنما بين بين وكذلك أيضا أحيانا يحرك وأحيانا لا يحرك جمعا بين الحديثين وأهل العلم كما تعلمون اختلفوا في هذا كثيرا ولكن الأشبه أن wbihi qaala imam malik can cabdilaahi bni dinar anahu samica cabdاllahi bna cumar wasallaa ilaa janbihi rajul falama jalasa arajulu fii arbacin tarabbaca wa hanaa rijlayhi falama insarafa cabdullahi bnu cumar caaba dalika calayhi faqaala arajulu fainaka tafcalu dalik faqala cabdullahi bnu cumar inii ashtaki hada alxadiid rawahu imam malik can cabdillahi bni dinar anahu samica cabdallahi bna cumar wasallaa ilaa janbihi rajul cabdullaahi bnu cumar sallaa ilaa janbihi rajul falamaa jalasa arajulu fii arbaciin falamaa jalasa fii aakhiri asalaati arubaaciyati tarabbaca wa hanaa rijlayh yacni jalasa calaa hay-ati atarabbuc wa hanaa rijlayhi yani hanaa rijlayhi wa jalasa ka hay-ati almutarabbici fi salaa falama insarafa cabdullaahi bnu cumar caaba dalika calayh qaala lahu anta khaalafta sunna wa ajuluus almutarabic laysa min hay-aati salaa facaaba dalika calayh faqaala arajulu fainaka tafcalu dalik faanta ayda tafcalu atarabuca wa tunkiruhu calaya kayfa dalik kaana yanbaqii ayda anta an laa tatarabac wa fii hada ana naasa yaftadowna أن الناس يقتدون بمن يظنونهم من أهل العلم فينبغي لأهل العلم أن يجتهدوا في السنة حتى لا يضلوا الناس بسلوكهم وأفعالهم فقال عبد الله بن عمر إني أشتكي ذكر له العذر المقبول وهو أن هذا ليس من باب مخالفته للسنة وإنما هو أنه لا يستطيع أن يجلس الجلوس المستحب في الصلاة من ftarabaca min ajli lmarad faqaala lahu anta lasta mariid fayanbagii laka an tuطabiqa sunnata walaa tatarabacu kama atarabacu ana min ajli lmarad faida unkira calaa shaksin ma fi mukhaalafatihi lisunna fainahu yanbagii liiqtidaan bicabdillahi bn cumar an yadkura cudrahu wayaqulu yani ana wain kuntu khaalaftu sunna lakin la astatiicu an uطabiqa sunata fi hadihi lxaala qala imaamu malik bi hada sanad can sadaqata bni yasaar can lmugiirati bni xakiim anahu ra'aa cabdllahi bna cumar yarjicu fi sajdatayni fi salaati calaa suduuri qadamayhi falama insarafa dakara lahu dalik faqaala inaha laysat sunnata asalaati wa inamaa afcalu hada min ajli anii ashtaki hada alimaam malik rawaa hada alxadiida can shaykhihi sadaqah ibni yasaar wa qaluu ina sadaqata ibna yasaar almaazini yuqaalu min almaazin min alansaar wa yuqaal bal lam yakun min alansaar wainama kana min alabnaa'i wa asluhu min khuraasaan nazla maka akraja lahu muslim huna yaquulu kaana min alabnaa'i ma hum alabnaa'u man yacrif hada yaquul hunaa yuqaal kaana min alabnaa'i yaquuluun ina kisra arsala maca almalik alyamani majmuucatan min alnusuusi waasuraaqi waquطaaci turuqi min ajli atakallusa canhum faakada hada alyamani min ajli an yukharija bihaulaai alxabasha can ilyaman faficlan jaauu ila alyaman maca hada almalik alyamani waxaarabuu alxabashata waahrajuuhum min alyaman fasakanuu lyaman fakulu man kana min usuul aw min haulaai annaas yuqaalu lahu min alabnaa'i yani min haulaai aladiina jalabahum maliku lyaman fi ljaahiliyati fahada rajul qaaluu inahu kaana min alabnaa'i walam yakun min alansaar wakadalika ayda taawuus ibnu kaysaan alyamani yuqaalu lahu taawuus ibnu kaysaan aljanadi alabnaawi ma macna alabnaawi ana usuulahu tarjicu ilaa haulaai alqowm can mugiirati bni xakiim wamugiira hada yuqaalu sadaqa ibnu yasaar min ahli makka wa kaana min khuraasaan sakana maka wahuwa hiqatun ma'muun yaquul abu cumar ibn cabdilbar qaala cabdullahi bnu axmed bnu xambal xadaanii abi qaal xadaanaa sufyaan sufyaan yani sufyaan ibnu cuyayna liannahu kaana min ahli maka qaala sufyaan qultu lisadaqata bni yasaar ina naasan yazcumuuna anakum khawaarij bacdu annaas hada sufyaan yusaarixuhu yaquul bacdu annaas yansibu ilayka anaka min alkhawaarij wamaa ra'yuk qaala kuntu minhum uma ina allaha caafaanii qaala sufyaan wakana min aljasiirati wa kana min ahiqaar ayib yarwi can lmugiira bni xakiim almugiira bnu xakiim qaaluu inahu kana axad alfudalaaء aljilla kana cumar bn cabdilcaziz yufadilhu wqad camila licumar bn cabdilcaziz ayaama khilaafatihi wa huwa aladi qaala fiihi cumar bn cabdilcaziz linaaficin mawla bni cumar id akhrajahu saaciyan atic mugiirata bna xakiim famugiira hada ayda kana min ahli madinati miman kana yasiqu bihi cumar bn cabdilcaziiz raximah allahu wayajcaluhu axyaana saaciyan fii bacdi albilaad waya'muru naafica mawla bna cumar an yadhaba macahu wayutiicahu fi ma yafcal anahu ra'aa cabdallah bna cumar yarjicu fi sajdatayni fi salaati calaa suduuri qadamay yani ra'aa hada mugiira cabdallah bna cumar wa huwa yajlisu fi sajda yajlisu ljuluusa aladii bayna asajdatayni calaa suduuri qadamayhi wa hada hadihi alhay'a min aljuluus yusamiihi bacdu nnaas aliqcaa fainahu laa yaftarish walakin yajlisu calaa suduuri qadamayhi bayna asajdatayn yani fi ljuluusi bayna asajdatayn falama insarafa dakara lahu dalika hada almugiira dakara licabdillahi bni cumar أنه رآه يصلي على هذه الهيئة فقال إنها ليست سنة الصلاة هذا عبد الله بن عمر ينكر أن يكون الإقعاء أو الجلوس على العقبين في الجلوس بين السجدتين ينكر أن يكون هذا من هيئات الصلاة wainamaa afcalu hada min ajli anii ashtakii ayضa hada facalahu min ajli almarad kaanahu cindahu romatism kama yuqaal ayb hada yusamiihi bacdu ahli اlcilm aliqcaa lakin اkhtalafuu fi tafsir aliqcaa faالtafsir aلصaxiix aladi nuqila min ahli lugati ana alqicaa'a huwa juluusu rajuli calaa alyatayhi naasiban fakidayhi misla iqcaa'i alqalbi wasabci hada tafsiru lugawiyiin lilqcaa wa hum almarjicu fi dalik alkalbu cindamaa yajlis yajlisu calaa danabihi wayansibu rijlayhi hada ayda aljuluus yushbihu hada aljuluus wahuwa ana alinsaana yajlisu calaa alyayhi wayansibu saaqayhi hada huwa aliqcaar wa huwa manhiyun canhu lakin almuxadisuun yufasiruuna alicqaa almanhiya canhu bima facalahu cabdullaahi bnu cumar wa ankara an yakuuna min hay-ati salaat walakin qaluu ina hadihi alhay-a bal hiya min hay-ati salaa wla tusama iqcaaءa fi lwaaqic wain kana bacdu ahli اlxadiidi yusamiiha iqcaaءa lakinaha laysat iqcaaءa bal hiya min alhay-aati اlmustaxabati fi الsalaa yaqulu abu cumar bn cabdilbar ina cabdاllahi bn cabaas kana yaqul ina hada min الsunan fi الsalaa ثبت أن عبد الله بن عباس يقول إن هذا سنة يقول أبو عمر قول عبد الله بن عمر ليس بسنة نفي وقول المثبت في هذا الباب وما كان مثله أولى من النافي لأنه قد علم ما جهله النافي وعلى أن الإقعاء قد فسره أهل اللغة على غير المعنى الذي تنازع فيه هؤلاء وهذا كله يشهد لقول عبد الله بن عباس idan ikhtalafa cabdullahi bnu cabaas yaquulu hadihi sunat nabiyi sala allahu alayh wasalam wa bina'an calaa dalika fahuwa min aljalasaati almustaxabati fi salaa wa cabdullahi bnu cumar yunkiru yaquul inaha laysat sunata salaa wainama afcalu hada min ajli anii la astadiicu an afcalahu faqaluu ina cabdallahi bna cumar yunkir wcabdالlahi بn cabaas yuhbit an hada min mustaxabaati الsalaa wاlmuhbitu مقدم على النافي لأن المثبت معه زيادة أي في هذا فهذه القاعدة المثبت مقدم على النافي قد يستخدم ويطبق في هذه الجلسة فالصحيح أنها من أفعال الصلاة ومن الجلسات في الصلاة فالإنسان عندما يجلس بين السجدتين lahu an yaftarish wa lahu an yajlis calaa suduuri qadamayhi w bihi qaala imaam malik can cabdiraxmaan bn alqasim can cabdillaahi bni cumar anahu ahbarahu anahu kaana yaraa cabdallahi bna cumar yatarabacu fi salaati ida jalas qaal fafacaltuhu wa ana yowmaidin xadiidu sini fanahaanii cabdullahi bni cumar waqaal inamaa sunatu salaati an tansiba rijlaka alyumna watahniya rijlaka alyusraa qaala faqultu lahu fainaka tafcalu dalik faqaala ina rijlaya laa taxmilaanii hada cabdiraxmaan ibnu qaasim ibnu moxamed ibni abi bakrin yarwi can cabdillaahi bn cabdillahi bni cumar anahu ahbarahu anahu kaana yaraa cabdallahi bna cumar yatarabacu fi salaati ida jalas fakaana cabdallahi bna cumar jalasa mutarabbican fi salaati fara'aahu ibnuhu cabdullaahi bnu cabdillahi bni cumar wa fi lxadiidi asaabiq ra'aahu cabduraxmaan ibnu mucaawiy eh, alxadiidu saabiq kaana tarabaca ayda cabdullahi bni cumar fakaana cabdullaahi bnu cabdullaahi bni cumar kaana jalasa aydan mutarabican muqtadiyan biwaalidihi cabdillaahi bni cumar faqaal fafacaltuhu wa ana yowmaidin xadiidu sinni yacni huwa sagiir faida qiil xadiidu sinni فxadيiث ykun عalى wزن فaciil lakin إda xudfa الsinu yuqaal xadث faida اstakdamta sina taqul xadiid sini bimacna sagiir waidaa xadafta sina taxdifu lya macahu fataqul wa huwa xadaثu aw ana yowmaidin xadaثun fanahani cabdullahi bni cumar waqaal inama sunatu salaati an tansiba rijlaka alyumna wa tatniya rijlaka alyusraa idan hadihi alkayfiya alati dakaraha cabdullahi bni cumar ايش هي الافتراس ينصب رجله اليمنى wayathnii rijlahu lyusra wayajlis calayha hadihi alhay-a hiya alatii tusamaa biliftiraash ayib yaquul inamaa sunnatu salaa walam yufariq fi salaati ayu mawdicin hadihi sunnatun fiih bal inahu aطlaq wa qaala inamaa sunnatu salaa fahadihi aljalsa tashmalu aljalsa bayna asajdatayn وتشمل الجلسة الوسطى وتشمل الجلسة الأخيرة لأن كلها هنا أطلق وقال إنما سنة الصلاة ولم يفرق بين هذه الجلسات فجلسة التشهد الأول والجلسة الأخيرة والجلسة بين السجدتين كلها يفعل بها هذه الهيئة faqultu lahu fainaka tafcalu dalika faqaala ina rijlaya laa taxmilaani laa taxmilaanini yumkin an naqul laa taxmilaanini annuun ulaa ma hiy annuun ulaa nuun rab wanuun haaniya nuun wiqaaya axyaana qad naxdifu ixda nuunayn fanaquul laa taxmilaani uma saara bayna annaxwiyiin munaaqasha u munaazaca u mujaadala ma hiya nuun maxduuf hal hiya nuun liqaaya aw nuun rafci laa himaara fiih ayib wayumkin an nudqin fanaqul laa taxmilani fakulu hadihi alqira'aat saa'ida fi hadihi lkalima idan cabdullahi bn cumar yaquul atarabu laysa min hay-aati salah wa inama facalahu min ajli anahu laa yastadiicu an yafcala الجلسة التي تضاد السنة طيب الحديث الذي بعده قال الإمام مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر walam yajlis calaa qadamihi uma qaal araanii hada cabdullahi bnu cumar araanii hada cabdullahi bnu cabdullaahi bnu cumar waxadaanii ana abaahu kana yafcalu dalik hadihi alhay-a hiya hay'ata saabiqa rawaahu alimaam malik can yaxya bni saciid ana alqasim bna muxamed araahum aljuluusa fi اtashahud hunaa sarax biana hada aljuluus litashahud هذا الجلوس للتشهد ولكن يشمل التشهد الأول والتشهد الأخير بالنسبة للرباعية ونصب رجله اليمنى وثنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر هذا قال إنه أيضا يشير إلى الافتراش إنه يجلس على رجله وعلى وركه مع بعض ولم يجلس على قدمه ثم قال أراني هذا عبد الله بن عمر cabdulahi bn cabdillahi bni cumar waxadaanii ana abaahu kana yafcalu dalik yani cabdullahi bni cumar kaana yafcalu hada wayaraahu anahu mina asunani fi salaa ayb yaqulu abu cumar bn cabdilbar ina hadihi alkayfiya alati dakaraha cabdullahi bni cumar dhahaba ilayhi alimaam maalik fa jalasaatu salaati kulluhaa cindahu aliftiraash walaa yacrifu tawar fayaqulu ina hayata aljuluusi fi salaati muطlaqan fi ljuluus bayna sajdatayn fi ljalsati lwusطaa fi ljalsati alaqiira kulluhaa iftiraash الحنفية لا يعرفون الافتراش wainamaa yacrifuun altawaruq fi lhay-aati kulliha kulu aljalsaat fi salaati cinda alxanabiyati walkuufiyiin aliftiraar يقول الإمام أحمد الإمام الشافعي فرق وقال إن الجلوس الأول افتراض والجلوس الأخير تورط إذا بعضهم لا يعرف إلا التورط وهم الحنفية بعضهم لا يعرف إلا افتراش وهم المالكية والإمام مالك فرق بين هذا وهذا وقال السنة في التشهد الأول الافتراش والسنة في التشهد الأخير التورط يقول الإمام أبو عمر بن عبد البر كل هذه الهيئات ثابتة في الأحاديث وساق الأحاديث لكل مذهب وقال كله من الخلاف السائق كله من الخلاف السائق والكيفيات المختلفة السائقة وأورد أحاديث كثيرة في هذا وتكلم فيها طيب بالنسبة للمذهب المالكي المشهور عندهم أليس التورد الجلسات كلها والحنفية اختلاف أنا أقرأ نص الإمام هنا يقول اختلف الفقهاء في ذلك yquul araanii hada cabdulahi bn cumar cabdullahi bn cabdillahi bn cumar waakbaranii ana abahu kaana yafcalu kadalik yquul hada kulluhu madhabu imaami malik waasxaabihi fi ljuluusi litajawudeyn jamiican fi salaa fi hada wtawarruk wajalasa calaa warikihi laysar laakin sabaqa anahu yajlisu calaa qadamihi fi lxadiidi saabiq على قدمه في الحديث السابق طيب آه يقول أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى هذه الكيفية التي ذكرها عبد الله بن عمر وذكر أنها سنة الصلاة ayb واkتلف الفقهاء في ذلika فجملة qول الإمام مالك أن المصلي يفتي بأlyته إلى الأرض صدق المالكية عندهم افتراش مطلقا يضع وركه على الأرض وينسب رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى هكذا مطلقا في الصلاة إذا المالكية عندهم التورك مطلقا في الصلاة يقول وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي ينصب اليمنى ويقعد على اليسرى وkذلika qاl الشhاaفiعي في الجilسة الوسطى وqاl في الjلسة أو الجilسة الآkرة من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء إذا قعد في الراaبcة أمام رجليه جميعا فأkرجهma من وركه اليمنى وأفضى بمقعده إلى الأرض وأرجع اليسرى ونصب اليمنى وكذلك القعدة الثالثة من المغرب في صلاة الصبح وقال أحمد بن حmل كma qال الشhاaفiعي sواء إlا في الجلسة من الصبح وقال الطبري إن فعل هذا فحسن وإن فعل هذا فحسن كل ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عمر قد ذكرنا الأحاديث بذلك كله في التمهيد الآن هذه العبارة في الاستذكار فالكوفيون يذهبون إلى حديث وائل بن حجر وما كان مثله والشافعي يذهب في الجلسة الآخرة إلى حديث أبي حميد الساعدي ومالك يذهب إلى ما رواه في موطئه وهو تورع وكل ذلك حسن بل كل جلسات صائمة طيب ومن أراد أن يراجع فإنه ذكر الأحاديث وخرجها في التمهيد التشهد في صلاة نضيف إليه هذا الباب قال الإمام مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري بعضهم يقرأ القاري لا haadaa yuqra alqaariyi nisbah ilaa qaara qabiila qal lahaa qaaratun anahu samica cumara bna alkhaaabi wa huwa cala almimbari yucallimu annaasa atashahud yaquul quluu altaxiyaatu lilah azaakiyaatu lilah alayibaatu alطayibaatu asalawaatu lilah assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat llahi assalaamu calayna wcala cibaadi illahi asaalixiin ashhadu an laa ilaha ila allah وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله التشهد هي هذه الأدعية أو الأذكار التي تقرأ في آخر الصلاة وفي وسط الصلاة وسمي تشهدا لأن فيه الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالنبوة لأن فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله فسمي الذكر كله liwujuudi hadihi ashahaadati fi hada dikri ayb hada atashahud rawaahu imaam malik fi hada alkitaab wa cazaahu ilaa tacliimi cumar cala almimbar bimaxdarin min asaxaabati qaal walama calima alimaamu malik ana tashahuda lam yakun tawqiifan min annabiyi sala allahu alayhi wasalama ikhtaara tashahuda cumar liannahu kana yucallimhu linnaas wahuwa cala lmimbari bigayri nakirin calayhi min axadin min asaxaabati wa kanuu mutawaafiriina fi zamanihi qowluhu lam yakun tawqiifan hada gayru musallam bal fiihi tawqiif marfuuc wa fiihi ma dakarahu alimaam amiir muminin cumar walam yarfachu ila nabiy sala allah alay slam fahadihi asiiqa alatii qara'aha alimaam amiir muminiin cumar cala almimbar ikhtaaraha alimaamu malik wa huwa atashahud almukhtaar cinda alimaam malik qaaluu wa macna ataxiya almulku faqowlu almusali ataxiyaatu lilah yacni ihbaatu lmulki lilahi wakadalika ayda ataxiya alcadama faqowlu almusali ataxiyaatu lilah yacni alcadamaatu lilah وكذلك البقاء فالبقاء لله سبحانه وتعالى الزاكيات الناميات يعني الأعمال التي يضاعف فيها الثواب لله سبحانه وتعالى وهو الذي ينميها لعباده ويعدد عليها الثواب alطayibaatu alsalawaatu yani alطayibaat alsalawaatu wahiya salawaat اlkhams kuluha lilahi subxaanaه wa tacaala asalaamu calayka ayuha nabiy wraxmat اllahi asalaamu calayna wcala cibaadi illahi الصaalixiin ashhadu an laa ilaha illa allah وashhadu anna muxamada cabd اllahi warasuuluh hada tajawud اlmalikiya qala imaamu malik can naafici ana cabdاllahi bna cumar kana yatashahadu fayaquul bismi اllah altaxiyaatu lilah alsalawaatu lilah alzaakiyaatu lilah asalaamu cala nabiyi wraxmat اllahi wbarakaatuh asalaamu calayna wcala cibaadi illahi الصaalixiin shahidtu an laa ilaha ila allah shahidtu ana muxamada rasuulu اllah hada atashahud rawahu imaam malik can naafic can cabdillahi bni cumar wa huwa haabitun biasaxi اlasaniid اkhtaarahu alimaam aw aلصaxaabiyu اljaliil cabdullahi bni cumar yaquulu hada fi اrakcatayn اluulayayn wayadcuu faإida qaضىa tashahudahu bima badaa lahu yaquulu hada fi اrakcatayn اluulayayn wayadcuu إida qaضىa tashahudahu bima badaa lahu faإida qaضىa hada الtashahuda fainahu yadcuu bima badaa lahu bima yuriidu an yadcuwa bihi min khayray dunya wاlآakhira ayb faإida jalasa fi aakhiri صalaatihi tashahada kadalika أyضا إila anahu yuqadimu الtashahuda uma yadcuu lima badaa lahu fakadalika fi aakhiri tashahud yani fi aakhiri aljalsa min jalasaati asalaa yuqadimu atashahud uma yadcuu lima badaa lahu ayda min adciyati addunya walaakhira uma yadcuu bima badaa lahu faida qadaa tashahudahu araada an yusalima qaala assalaamu cala alnabiyi waraxmat اllahi wbarakaatuh fakaannahu yudkilu adducaaa bayna atashahudi wa bayna asalaam cala nabiy sala allah alay slam wayudkilu adducaaa fi hada yaquul faida qadaa tashahudahu araada an yusalima qaal assalaamu cala alnabiy waraxmat اllahi wbarakaatuh assalaamu calayna wcala ibaadi illahi asaalixiin ilaa hunaa intaha ducaau watashahud assalaamu calaykum can yamiinihi uma yaruddu cala alimaam fain sallama calayhi axadun can yasaarihi radda calayhi idan bacda atashahudi wa bacda adducaa'i bacda atashahud fainahu yusallimu wa yaquulu assalaamu calaykum can yamiini uma yaruddu cala alimaam ida kaana ma'muuman fainahu yusallimu tasliimatayni yusallimu can yamiinihi uma yusallimu calaa yasaarihi raddan cala alimaam fain sallama calayhi axadun can yasaarihi radda calayhi fain kaana axadun min alma'muumiina calaa yasaarihi wa qaala assalaamu calaykum fainahu yaruddu calayhi wa yaquulu assalaamu calaykum ayb hadihi alkayfiya اkhtaaraha cabdullahi bn cumar alxadiidu aladii bacdahu fi siyaqi ayda min siyaqi tashahud yaqul imaam malik bhada sanad can cabdiraxmaan ibni qasim can abihi can caaishata zawji nabiy sala allahu alay slam annaha kaanat taqulu ida tashahadta ida tashahadat altaxiyaatu طayibaatu salawaatu zaakiyaatu lilah ashhadu an laa ilaha ila allah waxdahu la shariika lah wa ana muxamada cabdullaahi wa rasuuluh asalaamu calayka ayuha nabiy waraxmat ullahi wabarakaatuh wbarakaatuh asalaamu calayna wcala cibaadi illahi الصaalixiin asalaamu calaykum hadihi asiiqa ikhtaaratha caaisha radia allahu canha walam yadkur huna ma اkhtaarahu alxanafiyatu walaa ma اkhtaarahu ashaaficiyatu waqad dakara alimaam abu cumar ana alxanafiyata اkhtaaruu tashahuda cabdillahi bni mascuud waاkhtaara alshaaficiyatu tashahud cabdillahi bni cumar walam yarwihima alimaamu malik fi kitaabihi وصيغ التشhهد كثيرة جدا وقد ذكرها بعض المؤلفين أكثر من عشhرين صيغة وكلها مشروعة إلا أن الأئمة يختارون بعض الصيغ على بعض فاختار الإمام مالك تشhهد عمر بن الخطاب الموقوف عليه واختار الإمام أبو حنيفة ومن معه من الكوفيين تشhهد cabdاللahi بن mascuud wahuwa marfuuع واkhtaara الإimam الshaafiعي تشhهد cabdالlahi بن cabaas wahuwa marfuuع أيضا الxadيiث اladي bعdh أيضا صيغة min صيغ التشhهد عن cائشة qال الإmam mالك بhda السند عن يحيى بن سعيد عن الqاسم بن محمد أنه أخبره أن cائشhaةa زوج النبي صلى الله عليه وسلم kانت تقول إذا تشhهدت التحyاaت الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد عبد الله ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم تشبه أو مثل الصيغة الأولى التي رواها الإمام مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه وهنا رواه عن شيخه يحيى بن سعيد عن القاسم نفسه fi hada sanad aw fi hada alahar laakiin fiihi kalima altaxiyaatu alayibaatu asalawaatu azaakiyaatu lilahi hadihi waaxida ashhadu an laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah laysat fi hadihi alriwaaya waxdahu laa shariika lah فيحيى بن سعيد حذف هذه وإلا فهي موجودة في رواية الإمام مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه وكأن يحيى بن سعيد هو الذي حذف هذه اللفظة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في رواية عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه مكتوبة عندنا ها؟ مكتوبة عندنا ما ليست عندي يعني أو أن هذا من اختلاف النسخ والنسخة التي عندي ما ذكرت هذه اللفظة uma wlbaaqi waaxid baaqi waaxid yaquulu abu cumar ibn cabdilbar hunaa mawdicu asalaam mawdicu bacda tashahud asalaam faidaa qadaa atashahuda fainahu yusallim wayaquul hunaa mawdicu dikri salaam walaakin laa baaba lahu fi lmuwaqi باب له في الموطئ في الموطأ ولا أورد فيه مالك أثرا عن مرفوعا الإمام مالك بوب للتشهد لكن لم يبوب بالسلام مع أن السلام أيضا بعد التشهد يقول أبو عمر وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في كيفية السلام من الصلاة هل هو واحدة هل هو واحدة أو اثنتان واختلفت الآثار في ذلك أيضا am isalaamu bifuruudi salaati aw min sunanihaa yani alkhilaaf hal asalaamu maratayn aw yakfi aw takfi marata waaxida wa hal hada asalaamu fardu min furuudi salaati aw sunata min sunani salaat yaquul abu cumar ruwiya can cusmaan wa caliyi wa bni cumar wa bni abi awfa wa anas bn maalik وأبي وائل حبيب بن سلمة وحمد وثار وعمر بن عبد العزيز والحسن وابن سيرين وأبي العالية وأبي رجاء الطارمي وسويد بن غفلة وقيس بن أبي حازم وابن أبي ليلى وسعيد بن جبير أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة وقد اختلف عن أكثرهم روي عنه التسليمتان كما بنيت الواحدة هؤلاء ثبتت عنهم تسليمة واحدة وثبتت عنهم تسليمتان wاlcml الmashhuur bالmadinati تaصlimaة waaxidة anahu yuslm tilqاءa wجhi تaصlimaة waaxidaة wyktafi yaqul whuwa cml qad twaarasahu أhlu الmadinati kaabira can kaabir wmiثlhu yasixu fiihi اxtijaaj bاlcml fi kuli balad لأnhu laa yxfىa biwquuعi fi kuli ywmi miraaran وkadlika alcml bالkuufaةi وغayriha mustafid cindahm bالتasliimatayn متوارث عندهم أيضا وكل ما جرى هذا المجرى وهو اختلاف في المباح كالأذان ولذلك لا يروى عن عالم بالحجاز ولا بالعراق ولا بالشام ولا بمصر إنكار التصميمة الواحدة ولا إنكار التصميمتين بل ذلك عندهم معروف وإن كان اختيار بعضهم فيه التصميمة الواحدة وبعضهم التسليمتين على حسب ما غلب على البلد من عمل أهله إلا أن الأعم والأكثر بالمدينة التسليمة الواحدة والأكثر والأشهر بالعراق التسليمتان السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله عن اليسار وقال الشافعي نأمر كل مصل أن يسلم عن يمينه وعن يساره إماما كان أو منفردا أو مأموما ويقول في كل واحدة منهما السلام عليكم ورحمة الله وينوي بالأولى من عن يمينه وبالثانية من عن يساره ويأمر وينوي المأموم الإمام بالتسليمة التي إلى ناحيته في اليمين أو في اليسار ولو لم ينوي المصلي بسلامه أحدا ونوى الخروج من الصلاة أجزاءه ولا شيء عليه ولو اقتصر على lam takun calayhi icaada wa qaala abu xaniifa waasxaabuhu yusallimu alimaamu walmamuumu walmunfaridu tasliimatayni can yamiinihi duma can yasaarihi bikulli waaxidatin minhumaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa huwa qowlu fawriy والأوزاعي والشافعي والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل وأبي ثور أبي عبيد وداوود الطبري ثم اختلفوا السلام نفسه هل هو فرض أو مستحب qaaluu qaala alkuufiyuuna abuu xaniifa waasxaabuhu assalaamu laysa bifardi wayakudu min asalaati bima shaaa min alkalaami wagayrihi faidaa qadat tashahud yani ida intaha min atashahudi fainahu yakruju can asalaati bima araad axyaanan yatakalam wa axyaanan yakruju bilxadath xataa inahum shamnacuu calayhi wa qaaluu inahu yaraa alkhuruuja min asalaati bilxadath xataa qaala ashaaciru fiihi wayara alkhuruuja min asalaati bidardatin ayna duraadu min asalaamu calaykum low alxanafiya waaxid bal intaha min asalaati darad intahat salaatuhu lakin yani hada min alashyaa alati ciiba calayhim kafiira wayara alkhuruuja min asalaati bidardatin ayna duraadu min asalaamu calaykum waalakharuuna qaaluu ina asalaama fardun wa tarkuhu yufsidu salaa wa huwa almashhuur aldaahir liannahu lam yadbut can nabiy sal slam inahu kharaja min asalaati ila bisalaam ayb yqul abu cmr ruwi can nabi sal slam inahu kana yuslimu tasliimatayn min wujuuhin kafiirati jida wa awrada alxaadiida fi hada albaab qaala imaamu malik qaala yaxya can malik anahu sa'la bna shihaab wanaafican mowla bni cumar can rajulin dakala maca imaamin fi salaati waqad sabaqahu alimaamu birakcatin ay yatashahadu macahu fi rakcatayni waalarbaciin wain kaana dalika lahu witraa faqaala nacam liyatashahad macahu alimaam malik sa'ala shaykhahu bna shahaab zuhri wakadalika aydan naafican mowla cabdillahi bn cumar can rajul عمر عن رجل دخل مع إمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة رجل دخل في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة فإذا صلى مع الإمام ركعة فإن الإمام يتشهد لأنه في الركعة الثانية له فقالوا فقال أي يتشهد معه في الركعتين والأربع وكذلك إذا وصل الإمام إلى الركعة الرابعة فإنه بعدها يتشهد وبالنسبة للمأموم فإن هذه الركعة الثالثة له فهل يتشهد معه في وتر من صلاته في الركعة الأولى له وهي الركعة الثانية للإمام وكذلك في الركعة الثالثة له وهي وتر من صلاته وهي الركعة الرابعة للإمام قالوا يتشهد معه قال يحيى قال مالك وهو الأمر عندنا وهو السنة أنه يتشهد ويعيد التشهد في آخر صلاته في ركعته الرابعة هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم